صلى الله عليه وسلم في ليلته الخامسة ليلة الخامس والعشرين من شهر الله المحرم عام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين الهجر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة الدروس في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين يقول المؤلف أو المختصر can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni cumar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alla wuxuu yidhi maa yazaalu kama zuula alrajulu ninka ama qofka yas'alu nnaasa dadka inuu weydiista xataa ya'ti ilaa u ka yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laysa iyadoo ynan ahayn laysa iyadoo ynan ku sugnayn fii wajhi wejigiisa muscatu laxmin ay qicatu laxmin gobol yar oo hiliba ah, iyadoo wejigiis uusan lahayn oo wejigiis uu diiran yahay ilaa uu ka imaado qofka kama zuulaa inuu dadka weydiisto xadiidkan waa xadiid culus ka sheekaynaya khutuurada iyo halista uu leeyahay su'aalu nnaas dadka in wax la weydiisto nabigeenana sala allahu caleyh waalihi wasalam wuxuu leey maalinta qiyaama qofka saa'il annaas oo weliba hawsha ayada muxuu ahaa shaqada ka dhigto inuu maalinta qiyama imaan doono isagoo wejiga uu diiran yahay ciyaadan billah waa arrin khatar ah lidalika saxaabada nabigeena sal allahu aleh ali wasalam qeyb badan oo ka mid a waxay ahaan jireen su-aasha kuwa aad ugu fogaado xadiidka toddobaatan iyo toddobaad can cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana imra'atan haweeney qaalat waxay tihi yaa rasuula allahyow ina fariidat allahi faradka alle oo calaa cibaadihi addoomihiis uu ku leeyahay fi lxaji xajna uu ugu leeyahay adrakat waxay haleeshay oy gaartay oy ku waajibtay abi aabbahay shaykhan xaal uu yahay oday kabiiran oo weliba aad u weyn laa yahbutu aanan ku sugnaanaynin cala araaxilati gaadiidka aanan ku sugnaan karin ama ha noqdo faras ama ha noqdo muxuu ahaa dameer ha noqdo ama awr ha noqoto ama ha noqoto diyaarad ama ha noqoto muxuu ahaa doon ama baabuur ha noqdo ma fuuli karo mana qaban karo gaadiidkii afa axaju ma ka xajiya canhu aabba oo da ah oo uu ku waajibay xajkii oona muxuu ahaa nin awood aan lahayn ah ma ka xajiyaa ay tiri qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam nacam ka xajiha waad ka xajin kartaa weeyaan wadalika wakhtiga asaga ohoy gabadhaas weydiinaysa nabigana sal allahu aleh alihi wasalam fii xajati alwidaac xaajkii sagootinta ahaa oo nabigeena sala allahu aleh ali wasalam uu xajiyey kadibna ummaddu u sagootiyey ayay ahayd weeyaan xadiidkan waxaa laga qaadanaya qofka caajiska ah ama ha geeriyoodo amaba ha ha noqdo qof howlgab ah oonan faras iyo mxua baabuur iyo diyaaratoona qaban karin oon xajka gudan karin in laga xajin karo weyaan aanan rajo laga qabin inuu mxua ah dib usoo wanaagsanaado shardigaas ayaa yeela wey qofka haddii laga qaba in rajo laga qaba inuu dib usoo roraado oo rajo laga qaba lagama xajinayo laakiin haddii rajo aan laga qabin oo waa yeelnimo iyo da-ay riday amaba xanuun uu riday aan rajo laga qabin inuu ka caafimaado amaba u geeriyooday in laga xajin karo laakiin waxaa laazim ah arrinta ayada ah, qofka inuu qofka xaajiga ah oo qofkaan ka xajinaa inuu horaa usoo xajiyo xadiid ibnu khusayma in keyrkii ay soo saareen ibnu cabaas radia allahu tacala anhu nabigeena calayi sala slam nin buu arkay walaalkiis ka xirmana aan shubruma markaasaa wuu weydiiyey shubramaha wuxuu yahay wuxuu u sheegay inuu walaalkii yahay uu ka xajina markaasaa wuxuu yidhi naftaada ma ka xajis markaasuu may kama xajin inuu wuxuu yidhi naftaada xajkaa naftaada iskalah kan dambana marka walaalkaa ka xaji qofka marka ka xajida qof waa inuu isaga marka hore xajkii fariidada ahaa ka dhaca weeyaan sideed iyo todobaatanaad can cumara waxaa laga wariyey sayid cumar radi allahu tacala canhu yaquulu wuxuu ley sayd cumar samictu nabiya nabigaana ka maqlay sala allahu aleh waalih wasalam biwaadi alcaqiiq waadiga la yidhaha waadi alcaqiiq min awdiyati almadiina waadiyaalka magaalada madiine ku yeel ayuu ka mid yahay waliba waadiyaha ugu weyn uu ka mid yahay waadi qanaat iyo waadi alcaqiiq iyo awdiya magaalada madiine mara ayuu ka mid yahay marka waadi alcaqiiq nabigeeno ku sugan ayaan ka maqlu yidhi yaquulu nabigeena sala allahu aleh waalih wasalam ataanii waxaa ii yimid alleylata xalayso aatin midbaa yimid midbaa yimid aataanii alleyla aatin midbaa yimid weyaan abcan min allahi weyaan naam ataanii waxaa ii yimid alleylata xali aatin mid yimaadaa ii yimid min rabbi rabbiga xagga iga yimid oo fa qaala wuxuu yidhi qofkii isagaho aatiga ahaa salli ku tuka fii haada alwaadi waadigan aad ku suganta waadi alcaqiiqa ku dhex duko almubaaraki waadigaas oo la barakeeyey oo ilaahay subxana wa tacala baraka dhex dhigay weeyaan waqul kadibna waxaad tidhaahdaa markaad tukata kadib cumratan cumra oo fii xajatin xaj kudhex jirta ku dhawaaq weeyaan waadi lcaqiiq meesha uu sheegaa sayid cumar radi allahu tacala canhu horta xaadiada waxay ahayd xajat ulwadaac waadi lcaqiiqna wuxuu ku yeelaa meesha la dilxulayfa dilxulayfana sidaad ogsoontihiin afartan meelood oo mawaaqiit xajka laga xirtay ka mid tahay dilxulayfa iyo qarnaalmanaasil iyo jucfa iyo yalowlamo annaga aan ka xirano daat cirqinna waa la sheegaa way jirtaa oo zamanka cumar radia allahu tacala anhu ardaa ayaa iyadna la jideeyey marka meelahaas meel ka mida weeyaan waxaa weyaan waa miiqaadka ugu fog magaalada madiina cafwan maka ugu fog weyaan magaalada madiina ay ku dhex talla hadda kutubaha hore waxay leeyihiin arbacata amyaal afar mayl bay u jirtaa magaalada madiina laakiin hadda waa bartamaha magaalada madiina oo magaalada madiine aad baa muxuu aha u waasac noqotay wa calayhi marka dulxulayfe waxay soo gashay ama abaar cali baa loo yaqaanaa ama masjid ilmiiqaadna waa loo yaqaanaa intaba masjid weyn baa ku yeela meel laga xirto weyaan oo la yaqaano oo haddaba cumrada iyo xajka laga xirta marka meesha ayada ayuu nabigan cala sla slam joogay isagoo xiran rabo xajkii xajuludaaci waadiga asaga marka markuu joogay amarkan ayaa la siiyey inuu meeshaa ku tukada waadigan inuu waadi barakaysan yahay wa calayhi kadibna uu ku dhawaaqa cumro iyo xaj isku jira cumratan waa la dhihi karaa oo biat ay jacaltuha cumra mafcuul bihi laga dhigi cumratan jacaltuha cumratan amaba waxaa la dhihi karaa cumratun ay haadihi cumratun labadaba waa la samayn karaa marka cumro iyo xaj baa nabigeena alayh slat slam israaciyey meeshaan waxaa ku jirta masale yaroo kooban masalada waxay tahay nabigeena sal allahu alay ali waslm markuu xajka xihanayay ma ifraad u xirtay ma tamatu u xirtay ma qiiraan u xirtay intaba waa soo arooreen dad waxay yidhahan mufrid u ahaa oo xaj kaligiis u xirtay qaarna waxay yihahdeen wuxuu ah mutamatic oo xaj cumra intuu cumrada gutay ayuu kadibna xajka ka dabageeyey qaarna waxay yidhahdeen qiraan buu ahaa oo waa isdhexgeliyey sida saxda ahna nabigeena sal allahu alay ali waslm wuxuu sameyey qiraan qaarin buu ahaa ibnu xajar alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullahi fi lfatxi markuu cilaajinaa masalada ayada wuxuu leeyahay ninka nabigeena sal allahu alay ali waslm wuxuu sameeyey xaj ayuu xirtay dadkii mufridki yihahdeen marka markaas ayay maqleen kadibna gadaal wuxuu ka geliyey cumradii waa waxyaabaha nabiga keligiis loo geliyu leeyahay raximah nabi keligiisa la ogolaa inuu mxuu aha intuu xaj xirta kadibna cumraan uu dhexgeliyo laakiin annaga waxaa noola ogolaya inaan samayna xaj keligiis ama cumro kaligeed kadibna aan xaj ka dabageyno ama kadibna hal mar aan ku wada ahna alxaju walcumra mara waaxida aan ku dhawaaqno qodobka saddexaad wuxuu le marka dadka yidhi mufrid buu ahaa waxay maqleen nabiga sal l sl labayk allahuma xajan cumrada moogeliy marka ma ay ogeen dadka qiraanka yidhina waaba dee qiraan ahaa saxwa dadka tamatuca yidhi wuxuu leeyay tamatuc muusan samayn nabigan ala slat slam laakiin camal badan oo gooni uu cumradan u qaban lahaa xajkana gooni uu qaban lahaa ayuu markuu qiraanka sameeyey uu ku gaabsaday dhankaas ayay tamatuca ka fiiriyeen ayuu leeyahay raximah llah raxmatan waasica naam xadiidka toddobaatan iyo sagaalaad ama sagaal iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rajula nin baa qaal wuxuu yidhi ya rasuul lahyow maa yalbas murim xajkaan ku jirnaa watigii waxaa laga yaabaa kutubaha yaryar nusakhda yaryar ood haysataan in ay abwaab ay ku taalo abwaabta ayada ah abwaab uu alxaafid cabdilaahi bn abi jamra uu sameeyey ma ahan ragga muxaqiqiinta ama daarta nafishay ayaa intay bukhaari u noqdeen kadibna abwaabtii iyo kitaabihii ku yeelay bukhaari ayay meeshaas ay soo dhigeen ay soo geliyeen laakiin xaafidkama uusan saarin laakiin baabulxajaan ku jirnaa nacam nabigeena sal allahu alay waslm nin wuxuu yidhi ana rajula nin wuxuu yidhi ya rasuul lahyow qaal wuxuu ya rasuul lahyow maa yalbas muxuu xihanaya almuxrimu qofka muxrimka oo xajka xarmada muxuu xihanayaa dhar ahaan maxaa loo ogolya oo min ahiyaabi dharka ka mid ah qaala rasuulu llahi rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh alih wasalam laa yalbasu qofka ma xirto alqumusa qamiisyaala waa jamcu qamiis qamiisyaala ma xirto qofka wala alcamaa'ima cimaamadana ma xirto waa jamcu imaama wala saraawiilaat sarwaalyaalana ma xirto waa jamcu sirwaal walalbaraanisa koofiyadaha khamiisyaha ku talana ma xirto baraanisa waa koofida khamiis ku taran kootiyada qaarkood sooma arkin mxuu ah wataan koofida taas ayaa burnas la yihahdaa waxaa aad u xirta qolyahan eh, maqhrib alcarabi morocco iyo jazaa'ir iyo eh, waxaa weyaan muritaaniya iyo qolyahaas ayaa waxaa weyaan khamiiska koofida wata xirto weyaan sida badan marka burnuskana lama ogola walal khifaafa khufna lama ogola waa sagoska adag oo taqaanaan khufka lama ogola weyaan ilaa axadun qof oo laa yajidu aanan helaynin naclayni laba kabood heli karin falyalbas ha xirta qofka asagaa khufayni laba khuf ha xirto weyaan walyaqtachumaa ha ka jara asfala min alkacbayni labada haqow amaba laba muxuu ahaay kacbayn wixii muxuu ahaa meel ka yara hoosaysa ha ka gooye weyaan walaa talbasuu ha xiranin marka min ahiyaabi dharkana shay-an shay oo masahu u taabtay azacfaraanu zacfaraan uu taabtay zacfaraanku waa taqaanaan aw warasun ama huruud wax dhar muxuu aha ama zacfaraan la mariyey zacfaraanka waa taqaanaa waa ama cunadan waa loo adeegsadaa dharka waa baa la mariyaa wax badan baa loo adeegsadaa huruudkan waa taqaanaan oo baalkan muxuu aha yara jaallaha oo dumarka waxyaabahaas wejiga ay marsadaan oo la yaqaano weyaan marka dhar huruudkaas iyo zacfaraankaad la marina u dhawaan nabiga ala sla slam nabigeena sal allahu aleh waali wasalam ninku wuxuu weydiiyey muxuu xiranayaa nabiga wuxuu ugu jawaabay marka wixii aan loo ogolayn bas dhan kale ula aaday muxaramaadka uu sheegay waxyaabaha aan loo ogolayn qofka muxrimka ah maxaa yeelay sababtu maxay tahay liannaha aqal waxyaabaha aan la ogoleen baa kooban laakiin wax la ogolyahay aad u badan sidaa darteed intii koobneedu nabiga u shegay alayh slat slam meesha waxaa marka muhiima ah inaan ogaano walyaqtachumaa asfala min alkacbayn labada hanqow ka yar hoos ha ka jar nabig ala slat slam jaritaankaas marka ma inta ka hoosaysa la jaraya oo kadibna cagtu waa cadaanaysa macnaheeduna noocaas maahan waxaa la rabaa in markaad huf wadata ood kaba kaba kale heli karin hufka inaad hanqawyada ka hoosa ka jarto inta ka koraysa aad marka ka tuurtaa loo bahan ya weyaan macnaheeda waa noocaas nacam xadiidka sideetanaad can cabaasin waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi rasuulka al sala allahu aleyh waali waslem jaa wuxuu u yimid ila asiqaayati kaalinta ayuu yimid kaalin shidaal waa taqaanaa kaalinta shidaalka laga cabo waa taqaanaa kaalinta biyaha laga cabo waa saasoo kale waa meel biyaha laga cabo weliba siqaayadaas inta badan waxaa loo adeegsadaa maa yastasqii minhu nnaas dadka meesha ay ka cabaan ayaa la yihahdaa xoolaha meelaha ay ka cabaan haaliban siqaayo looma adeegsado kaalin marka biyaha laga cabo oo cabaas ibni cabdilmualib radi allahu tacala canhu ardaa uu mas-uul ka ahaa ayuu nabigeen yimid calayhi salaatu salaam oo xujaajda biyo laga siiyo ilaa hadeertaana waa la bixiya biya waa taqaanaan oo ayaamihii inta hadda aanan tubooyinka waxyaabaan la helin meelo gooniya laga cabi jiray hadda laakin alxamdulillah meel walba tuba ayay sureen qolyaha xarameynka u khidmaya jazaahumullah khayran wax badan bay runtii ay sameeyeen jaa wuu yimid nabigeena sal allahu aleh waali waslm ila siqaayati kaalintii biyaha laga caba ayuu yimid oo fastasqa biyo in la waraabiyo ayuu nabiga dalbay calayhi salatu salaam faqaala alcabaas cabaasaa marka wuxuu yidhi yaa adlu war fadliyow wiil uu dhalay weyaan abalfadli waa wiilka ugu weynaayey ugu weynay ninka la yhahdo cabaas bin cabdmualib radi allahu tacala canhu yaa fadlu war fadliyow idhab tag ilaa ummik hooyada aad fati waxaad keentaa u keentaa fati waxaad u keentaa rasuula allaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam bisharaabin cabitaan fiican kac u min cindi ah hooyadaa agteed intaa hooyadaa u tagta biyaha nadiifka oo ah, hooyadaa ay muxua dhigtay ama ashuun ku jira ama oo la qaboojiye ama nadiifka aad ku ah biyahaas kacu keen nabiga calaih salatu slam faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam asqinii war i waraabi oo biyaan cabiisi faqaala wuxuu yidhi cabaas yaa rasuula allahyow inahum dadka yajcaluuna waxay gelinayaan aydiyahum gacmahooda fiihi ay fii hada almaa biyahan hadda in lagu siiya aad rabto oo dalbanaysa gacmahooda ay gelinayaan dadkan isku nadaafad maahan qofbaa mxuu nadiifa qofaan nadiif ahayn wahaa kada oo kala duwan yihiin marka biyahaas kulama rabo oo biyaha nadiifu guriga yeela ayaan kula rabaa saasuu macnaha u noqonaya weyaan qaala nabig wuxuu yidhi isqinii war biyahaisi biyaha iyaga ahoo dadka ay gacmaha geliyan kuwaasaan rabaa isi fa shariba minhu kadibna nabigan ala sl biyuhu ayuu ka cabay arrintaa waxay kutusinaysaa nabigana sal allahu alay ali wasalam siduu ahaa siduu ugu duwnaa ummadda inuusan ummad ugu duwnaan cafwan ummaddiisaasu dhexda jiray nin ka soocanoo mxuu ah laga ilaaliyo iyo ummadda wax ka hala siiyo baabkaas uma olin wey alayh salatu salaam fasharib minhu wa ka cabay uma ataa kadibna wuxuu u imaaday nabiga alayh salatu slam zamzama ay bira zamzam ceelka zamzam meesha mxuua ah uu ku yeel ayuu nabiga tagay waxay marka arrintaa laga qaadanayaa meesha biyaha uu cabaas ku waraabin jiray dadka iyo zamzam inay wax yar isu jireen oo in ceelka dushiisa aan laga waraabin jirin dadka oo inta biyaha laga soo qaado ceelka meel kale dadka lagu waraabin jiray aan ka fogeyn kadibna fa uma ataa nabiga wuxuu yimid ceelka zamzam u yimid wahum dadkiina wahum raggii ka shaqaynayna yasquuna iyagoo biyaha ka soo muxuu ahay dhaaminayaan oo wayacmaluuna fiiha shaqo ka wadaan oo biyihii wadaantii iyo biyihii iyo hawlihii ay ka wadaan iyagoo ka shaqaynayaan oo biyo dhaamin ka wadaan ayuu nabiga u tagay calayhi salatu wasalaam faqaala nabigan wuxuu yidhi icmaluu war shaqada wada icmaluu shaqadan wanaagga badan wada fainakum adinka calaa camalin saalixin camal wanaagsan ayaad ku taagan tihiin camal wanaagsan aad haysaan uma qaala nabigan wuxuu yidhi lowlaa an tuqlabuu in lidinka adkaado oo lidinka xoogo haddii aanan ka baqaynin lanazaltu waan degi lahaa xataa adaca ilaa aan mxuu ka saara alxabla xera wadaanta lagu soo bixina calaa haadihi halkaas ka saaro halkaas ilaa aan ka saaro yacnii nabigu wuxuu ula jeeda calaa catiqihi ilaa qoortuu ka saaro weeyaan wa ashaara calaa catiqi halkaasaan kusoo qaadi laha ule nabig alai slat slam haddii aanan ka baqaynin nabi maxamed alayh salaatu salaam meeshaan mar inta ceelka u degay biyo kasoo soo dhaamiyey haddii dadka ay maqlaan ummadii o dhan nin walba wuxuu damcayaa inuu nabigan ku daydo alayh salatu salaam kadibna meeshii waa laydinka dhacayaaba waa laydinkala wareegi siqaayadana waxay ahayd xaqun min xuquuqi alcabaas bn cabdilmualib cabaas bin cabdilmualib aa gacanta ku haayey aabbihiisaas yahan jiray awgiis ahaan jiray irfan kaabiran can kaabir intaasay ummadda waraabin jireen sida muxuu ahay nimanka reer bani shayba ayagana ay u ahaan jireen miftaxa alkacba kacbada furaheeda reer bani shayba fii jaahiliyatihum fii islaam ayaga hayeen maantadan la jooga kacbada furaheeda waxaa haya nin reer bani shayba ilaa yowmina raahib intaasoo boqortooya intaasoo dowlada intaas ay soo mareen maanta kacbada furaheeda ninka ragga ayaa haya lagama yaabo qof kale inuu furo iyaga unbaa furaya nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha marka ay soo degtay tii mxua miftaxa lagu celiyey cumaan ibn shayba iyo raggiisi ibn shayba raggiisi loo celiyey marka waxaa weyaan siqaayadaas haddii aanan ka baqaynin lowla an haddii aanan ka baqaynin in lidinka dhaca marka oo lidinkala wareego waxaa weeyaan hawshaas waan idinla qaban lahaa camalkaas wanaagsan oo fadliga badanna waa idinla qaban laha nabig aleh salatu slam xadiidka ko sideetanaad can cabdilahi waxaa laga wari qaacido waxaad qaadataan haddii aad aragtaan cinda isilaaxi almuxadisiin kutuba haddaad ku aragtaan cabdilaahi oo keligiis ah can cabdilaahi oona saxaabi ah falmaqsuudu bihi cabdulahi bin mascuud qowla waaxida qof kale myuusan kugu soo dhicin cabdilahi haddii aad maqasho haddii dee mxu wax cadayna oo ka horreya ama ka dambeya ay jiraan waa baab kale oo qariino ay taalo laakiin cabdulahi mujarad hadduu soo arooro falmaqsuudu bihi cabdulaahi ibnu mascuudin nam radia allahu tacala anhu arda an cabdilahi bn mascuud waxa radi allahu canhu qala wuxuu yidhi cbdillahi bn mascuud maa ra'aytu maan arkin annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan salaad bikayri miiqaatiha wakhtigeeda wakhti aanan ahayn ilaa salaatayni laba salaadood umaan arkay weeyaan jamaca nabigan wuxuu jamciyey sala allahu alayhi wasalam bayna almaqribi salaada maqhrib iyo walcishaai ayuu jamciyey wa sallaa wuu tukaday alfajra salaada fajarna qabla miiqaatiha wakhtigeedii ka hor ayuu tukaday wadalika wakhtigaasna waxay ahayd fi lxaji markuu xaj ku ibn mascuud wuxuu ley radi allahu tacala canhu weligay nabigeena oo salaad duhur oo mxuu aha ka hormariy waqtigeedii ama salaada casr waqtigeedi ka hormariy ama maan arkin u leeyahay ilaa ayaan aan xajka ku sugnaynay oo ahayd salaada maqrib iyo salaada cisha ayuu jamciyey waa musdelifo marka la joogo oo laga soo caraabo meesha la yidhaahdo carafo laga soo caraabo oo musdelifo la imaado xitaa qoraxdii dhexda kugu dhaca cafwan haddii xataa cishaha waqtigiisa la gaaro ilaa musdelifo qofku ka yimaado ma tukanayo kadibna musdelifaa laba ragca lagu tukadaa oo muxuu ahaa cishihii eh, ah iyo saddex ragco ka horraysa oo maqribkii oo lagu jamciya salaadda marka maqrib ayuu waqtigeeda kadib dhiga ula jeedaa kadalika salaada fajarna nabigeena sal allahu alيh ali wasalam habeenkii leylat اljamci cinda mashcr اxaraam oo markii musdelifo la joogay habeenkaas nabigeena sal اlه alيه waslm salaada fajar wuxuu tukaday waqti hore ayuu tukaday nabigeena markii la adimo waxbaa waqtiga la sugi jiray ilaa aqimitaanka sida hadda annaga baan samayna nabiga laakiin saa ma samaynin salaaddii markay gasho horuu ka tukaday marka muxuu yeelaya nabig sal lla alay slam xata yatafaraqa liلducaa wاlacmaali اlkaiira alatii takunu fi daka اlyowm ducadii oo lisfaray fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam amarkaas ayaa la siiyey dikrigaas iyo ducadaas oo bacda alfajr in la sameeyo loo baahan yahay ayuu nabigu u tafaruqayay oo u diyaargaroobayay iyo acmaash ka dambayso ramyigii iyo xalqigii iyo dabxigii iyo tawaafilifaadihii iyo acmaashi dhan oo xajka ayaa maalinta yada dhacaysa marka degdegaas nin meel muxuu ahay tiigsana ayuu ahay nabigeena sal allahu alay ali waslam sidaa awgeed wuu ka hormaray laakiin waxaa ishkaal dhici karo oo qofka uu kusoo dhici karo nabigeena sal allahu alay ali slm maalintii carafo la taagnaay nafs alyowm salaada duhur iyo salaada casr wuu jamciyey muxuu sheegi waayey arrinta ayada waxaa lagaga jawaabaya ibn mascuud radi allahu taala wuxuu ka hadlay arrinta dhacday ka dhacday fii musdelifa faqad laakiin in salaada la jamciya nabig sal slm jamaca rasul lah sal slm bilmadiina min hayri marin walaa safar inkastoo muxuu ahaa eh, riwaayada ayada muxuu aha shuduud wax muxuu aha mararka qaar la sheega laga yaabo ay u baahantay in aad loo turxaan bixiyo u baahan tahay marka Eh, wuxuu ka hadlayay marka ayaanta iyadoo ka hadlay weyaan si goon ahaan buu uga hadlay radia allahu tacala anhu arda xadiidka laba iyo siddeetanaad can caliyin waxaa lagu radia allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi cali amaranii rasuulu lah rasulka ale wuxuu i amray an atasadaqa inaan sadaqaysta bijalaali اlbudni halihii hadyiga ahaa heeryadoodii heeryada saarnayd inaan sadaqaysta ayuu amray allatii taasoo nuxirat la gowracay iyo wa bijuluudiha harakaheedii inaan sadaqaysto nabiga amray nabigana sal alay waslam xajatulwida wuxuu qalay uu gowracay boqol halaaduu gowracay boqol halaad boqolkaas halaad marka waxaa saarna heerye dhar ayaa saaran qobtal ayaa saaran kabad ayaa saaran wamaa ilaa dalika waxyaabaa dusha ka saaran oo muxua heeryada ahaa nabiga sal ala slam wuxuu amray halaha iyaga ama muxua geela isagao nabiga u gowracay heeryadii saarnayd in la sadaqeeyo kadalika waxaa la sadaqayna oo la mid ah harkihii oo lama gadaayo saasuu amray u leeyay radia allahu tacala anhu ardaa xajkii aan ku jirnaa welito xadiidka sideed saddex iyo siddeetanaad albukhaariyi qaal oo mucalaqaadkii aan ku jirnaa marka mucalaqaadka ayaan galna weyaan albukhaari imaam bukhaari qaala wuxuu yidhi bukhaari qaala caطaaun caطaa wuxuu yidhi caطaa ibn abi rabax weeyaane idaa taطayaba qofka hadduu udugaysto ood waxaa weeyaan cadar marsado aw labisa u xirta waa libaaskii caadiga ahaa oo sarwaal iyo shaar iyo koofiyad iyo wix la midka u xirto jaahilan isagoo jaahil ah oon xukunkeeda ogayn aw naasiyan ama isagoo hilmaamsan falaa kafaarata calayhi wax dembi kafaaro ah ama muxuu ahaa kafaara gudasho ah oo laga rabo ma jirto weyaan marka arrintan rufica alqalamu can alaaati weyaan waxaa ka mid ah marka inuu nabigeena sheegay sal allahu alay ali slm qofkii maxduuraat iraamki maxdurat iramka waxa ka mid a in cadar la marsado lama ogola kadalika waxaa ka mid a qofkii inuu makhiid dharkan caadigo tolan inuu xirto looma ogola markuu muxrimka yahay haddii labada iyada ah hadduu sameeyey isagoo jaahil ah amaba isagoo hilmaamsan xujayd way dhacda arrinta ayada ayagoo muxuu ahaa dhaxan baa qabanaysa isagoon isogan marka muxuu aha madaxuu saaranayaa ixraamkii mararka qaar waxaa laga yaaba inuu muxuu aha cimaamad ka saarto wamaa ilaa dalika haddii qofka jaahilnimo ay u geysay marka aqoon la-aan ama a ugoys hilmaan haba yaraat wax kafaaro oo laga rabo lama arko weyaan macnaheeda maxay tahay hadii marka jaahilnimo ay ugeynin ama aynan ugeynin hilmaan kafaara laga rabaa weyaan kafaara loo baahan yahy marka taa iyadana waa baabka marka la gaaro insha allah caza wajal baab alxaji wamaa ilaa dalika amaba muxua tafasiil fiqi marka la gaaro ayaa la ogaan karaa insha allah xadiidka afar iy sideetanaad can anasin waxaa laga wari ibn malikin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi khadimu rasul lah sal allah alay slam qadima annabiyu nabiga ayaa muxuu ahaa soo galay almadiinata madiine ayuu soo galay wa umira ayaa idiin qoran wa amara weyaan wa amara nabigu wuxuu amray bibinaa'i almasjidi masjidka in la dhiso markuu magaalada madiine nabiga yimid wuxuu yidhi war masjidka hala dhiso oo fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu alيh ali wasalam yaa bani najaar ree bani najaarow waa nimankii meesha masjidka nabiga sal allahu alيh ali wasalam dhulkan lagu dhisay uu hadda uu ku taagan yahay weliba qaybaha hore raggii iska lahay weyaan yaa bani najaar waa midkan nabiga reeabtigiis weyaan calayh salat slam yaa bani najaar ree bani najaarow aaminunii igula gorgortama dhulkan aaminunii calaa hadi alqica min alard qaybtan dhulka igula gorgortama weyaan oo muxuu aha qiimaheeda aan ku gorgortanna oon idinka iibsada fa qaaluu waxay yidhahdeen laa natlubu uma doonanayna amanahu dhulkan isaga ah lacagtiisa ilaa ila allaahi ilaahay waxaanahan uma doonanayn dhulkan nabi allow aad leedahay igula gorgortamo oo iga iibsada aad leed leedahay dhaqaalihiisa iyo muxuu aha kharash ku baxaya ilahay umaan u doonanayna subxana wa tacaala ragga ayagaa la baxay ilaa maanta wuu u socdaa ajirka sagaha ilaa yowmina raahim ilaa qiyaami saaca ilaa an yarisa allahu arda waman calayha wuu u soconaya weyaan nacam laa natlubu uma doonanayna amanahu dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa ilaa ila allahi alla mooyane saasay arrintu ku dhammaatay marka oo fa amara nabigu wuxuu amray biqubuuri اlmushrikiina dad mushrikiin ahoo goor hore dhintay qubuurtooda meesha ku taalay oo fa amara wuu amray nabiga biqubuuri lmushrikiina mushrikiinta qubuurtooda fa waa la faagay lafihiyaa laga soo bixiyey weyaan baaba'ay uma intaa kadibna amara wuxuu amray marka ku dar bilkharibi meeshii la falay oo falnayd kharibka waa dhul kale sarsareeyoo falan weyaan meeshu beeray ahaan jirtay xaaid bay ahayd marka meelo kala sarsaraysa oo meel god ah meel kor u taagan oo haakada amara wuxuu amray bilkharibi dhulkii kala sarsareeyey ama falnaa ayuu nabiga amray sala allahu calayh waalih wasalam fasuwiyat waa la simay ayadna waa la ekeeyey meel siman baa laga dhigay gododkii aa duugay oo meel siman baa laga dhigay wa binnakhli geed timireedyadii meesha ku taallay geedka timirta oo meesha ku taallayna tamru wannakhlu waa kala duwan yihin taas waxa loo ogaada tamru waa timirta caadiga ah oo la cuno geedkeeda tamr lama yihahdo haddii aad geedkeeda tamar tirahdo baab kale weeyaan nahli baa layidhah nahli marka markaad fasiraysa waxay noqonaysaa wa binnakhli geed timireedka weeyaan timirta geedkeedii faquica isna waa la jaray geed timireed badan baa mesh ku yeelay isna waa hoosta laga wada jaray fa safuu saxaabada waxay safeen annahla geed timireedkii qiblata almasjidi masjidka qibladiisa ayaa saas ay u safeen weeyaan nabigeena sal allahu alيh ali waslm masjidka markuu magaalada madiine yimid walu hayin camilahu amara bibinaءi اmasjid fabuniy masjidka in la dhiso oo la mxuu ahaa la hagaajiyo dhulkii inuu gada ayuu damcay nabiga sal allahu alيh waslm nimanka reer beni jaarna way diideen laba wiilo mxu agoonna ayaa iska lahaa iyaga ayay dhaqaalihii celiyeen wa caleyhi saasay ku dhammaatay ibnu sacd fii abaqaatihi ayuu wuxuu soo aroorinayaa in uu ka soo alwaaqidi uu ka rarayaa in nabigeena sal allahu alayhi waaalih wasalam uu kaga gatay bicashri danaaniir toban diinaar inuu kaga gatay dhulka asaga oo dhan niminka reer bani najaar ayuu muxua soo aroorinaya tobankaas diinaar nabiga maba hayninba abubakaraa ka bixi tobanka iyada hata saasuu soo aroorinaya laakiin riwaayaadka ku yaala saxiixaynka iyo keyrkood waxay ku cad yihiin in niminka ay yidhaahdeen laa natlubu amanahu ilaa ila allahi tacaala ilahay baanu doonanayna marka riwaayadaas wuu soo naqliyey ninka la yihah ibnu sacdin xaggan dhinaca loo dhigaya weyaan raximah ullah xadiidka siddeetan iyo shanaad ama shan iyo sideedaad can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacala canhu can inabi nebi wuxuu ka wariy sal allah alay slm qaala nabigan wuxuu yidhi xadiidkan kitaabaha la haysto waa kala duwan yihiin laakiin eh, sida muctamadka aan akhrinaya qofkii ay wax ka maqan yihiin aan ku darsado marka qofkii ay wax ka maqan yihin aan ku darsado can abi saciidin waxaa laga wariyey alkhudriyi radia allahu tacala canhu can inabi nabi wuxuu ka wari sala allahu aley waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yanzilu waxaa soo degi doona addajaalu dajaal ayaa soo degi doona laba hal sadar taqriiban ayaa marka ragga qaar ka maqan oon akhrin doonaa yanzilu waxaa soo degi doona addajaalu dajaal wa huwa dajaalna muxaramun waxaa xaaraamka calayhi isaga waxaa xaaraamka ah an yadkhula inuu gala niqaaba almadiinati magaalada madiina albaabaheeda niqaabka waa albaaba niqaaba almadiinati magaalada madiina albaabaheeda inuu gala waa ka xaaraan weeyaan yanzilu wuu degi doonaa marka intaas ayada ayaa maqan ragga qaar ka maqan wa muxaramu calayhi an yadkhula niqaaba almadiinati yanzilu intaasaa ka maqan dadka qaar wahuwa dajaalla muxaramu calayhi xaaraanka an yadhula inuu gala niqaaba almadiinati magaalada madiine albaabaheeda yanzilu wuu degi ninka la yidhah dajaal bacda asibaah cusbe eelada magaalada madiina qayb ka mid ayuu ku degi sibaah waxaa loo yaqaanaa cusbe eel amaba caraseel waxaa tidhahdaba waa carada eh, amaba turaabta caadiga ah oo ka baxaynin qudaar kama baxaysa walaa caws kama baxaayo cusbo cusbo weyaan waa sida cusbadii o kale waa sida milixdii o kale waa marka waa dhul noocaas aho taqriiban xitaa haddii ay abaar joogta waxaa is leedahay meeshaan maroob baa ku da qoyaqoyaan baa ka maql laakiin wax faaidla maaha wax faaidla maaha marka magaalada madiina sibaaqdeeda dhankan waxay kaga yeelaan jihatljuruf ilaa hadeertaan waa sidii sibaaqdi ay ku taallaa weyaan ay ku taallaa dhankan juruf oo galbeedka ay kaga taallaa magaalada madiina ah, meesha juruf ay ku taallaa dhankaas ayuu ku soo degi doonaa marka dajaal dankaas ay kusoo degi doonaa weyaan yanzil wuu degi doonaa dajaal bacda asibaakh cusbeeelada magaalada madiina meel ka mid ayuu kusoo degi doonaa ama caraseelada magaalada madiina meel ka mid ah allatii taasoo bilmadiinati magaalada madiina ku sugan halkaasuu soo degi doonaa o saldhig ila magaalada sooma geli kara bannaankeeduu degayaa fayakhruju ilayhi yowmaidin maalintaa waxaa u bixi doona rajulun nin baa u bixi doona bixitaanka asaga iska tegitaan maaha waa nin u banbaxa inuu la doodo inuu la dagaalamo inuu m baailkiisa buriyo yuu ugu bixi doonaa weyaan huwa ninkaas isagaa khayru naas dadka isaga u khayr badan dadkao dhan isaga ugu wanaag badan maalinta aw amaba min khayri اnnaasi dadka inta ugu khayrka badan ayuu ka mid yahay taas ayaana awla ah fayaquulu markaasuu leeyahay ninkii u banbaxay dajaal ashhadu waxaan qirayaa oon markhaati ka ahay annaka adiga addajaalu beenaalihii nabigeena uu noo sheegay inaan tahay ayaan qirayaa dajaalkii uu nabigeenna noo sheegay inaan tahay ayaan qirayaa way ashhadu waxaan qirayaa annaka adiga addajaalu beenaalihi inaad tahay aladii kaasoo xadaanaa uu nooga warramay canka adi xaggaada rasuululahi rasuulka al sala allahu aleh wasalam xadiiahu xadiikiisu noogu sheegay fayaquulu dajaalu dajaal wuxuu leeyahay waa nin ilaahnimo sheegtay ummaddiyaa daba socota yahuud tiro badan baa la socota fayaquulu wuxuu le dajaal ara'ayta bal ka waran ara'aytadaas marka wuxuu la waramayaa ama uu la hadlayaa hal nin oo yahuudi la socota ka mid ah ama riwaayaadka qaar waxay le ara'aytum bal ka warrama yahuudi la socotay u sacbatumaysay ayuu wuxuu leeyahay ara'aytum bal ka warrama nacam iyo inta la socotay yahuudi iyo khayrkood mid la socotay in qataltu haddii aan dilo hada haadaa ninkan edabta aan lahayn haddii aan dilo uma axyaytuhu kadibna aan soo nooleeyo hal tashakuuna ma shakinaysaan fi lmri amarka ma shakinaysaan ilaahinimadayda ma shakinaysaan fayaquuluuna waxay leeyihiin ila waan rumaysnaayeenba daba socdeen laa shaki nagama galay waan sii rumaysnayna fayaqtuluhu ninkuu dilaya marka uma kadib yuxyii wuu noolaynaya wuxuuna nolow waa fitna fayaquulu wuxuu le xiina yuxyii markuu noolay ninkii la nooleeyaa hadla marka wallaahi baan ku dhaartee maa kuntu ma aanan ahaanin qatu weligey ashadda mid ka daran basiiratan xagga aqoonta aan beenaalanimadaada aan u leeyahay minii aniga alyowma maanta weligey maanta maalin aan kaaga aqoon badan lababa arkaba markaad idishay ood isoo noolaysay yani aqoontii aan kuu lahaa oo nabiga noo sheegay kun jeer iyo milyan jeer ay sii birtay w sii korortay aad baan kusii ogaaday tuug beenaalo ah oo waxaa weeyaan dajaal inaata ayaan sii ogaada u leeyahay fayaquulu addajaalu dajaal wuxuu le markaa wuxuu leeyahay aqtuluhu ay aqtuluhu ma dila mar labaad ma ku dhuftaa haddana ma dilaan waa ma soo wa falaa yusallatu laguma diraayo marka calayhi laguma diraayo marka ilaahay baa subxana wa tacaala ka mancina halkaasu waxaa intaasa waxaa laga gelinaya bir markaasuu inuu gawracu isku dayaa si riwayad qaar ay sheegayaan abadan ma awoodi karo marka dajaal fidnadiisa wax adoweyn calaamaat asaaca alkubra ayuu ka mid yahay nabigeenana sala allahu alayh waalihi wasalam salaad kasta in aan ilaahay ka mangalna ayuuna amray fidnadiisana fidno adduunkan timaad oo ka weyn ma jiri doonto magaaladan kaamilka oo joogta intuu yimaado ayaa wax alla wixii muxuu ahay magaaladan yelay raacayaan haddii aan diidno haddii magaaladan u yimaado oo lau yidhahdo hal i rumeeyo baan ahay oo la diido xoolihii amwaashii wax walba ayaa raaci adoo muxuu ahay murahu qaawanaa soo hari waxbaan haysanin waa fidno aad u weyn runtii marka dajaal kolleyba wuxuu u baahan yahay in xaqiiqadiisa iyo duruusta iyo cibarta laga qaadanaa duruus laga bixiyo oo muxaadarad laga galo u baahan yahay weyaan marka fidnada ayada ayaa dhici doonta magaalada madiinana ilahay bifadli illahi caza wajal ilahay baa ka manicnaa mana geli karo weyaan imaka saasoo kale ayadna can anasin waxaa laga wariyey ibni malikin radi allahu tacala anhu can nabi wuxuu ka wariyey sal allahu aleyh wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi laysa ma ahaanin ama ma jira min beledin magaalo ilaa haddii ay jirto sayata'uhu waxaa ku dul istaagi doono oo geli doona addajaalu dajaal ayaa geli doona ilaa makata wlmadiina maka iyo madiine intaanan ka ahayn laysa lahu laysa uma sugnaanin lahu dajaal damiirka dajaal uu noqonaya min niqaabihaa albaabaheeda laga soo gala magaalada madiina naqbun albaab ma jiro ilaa hadduu jiro calayhi albaabkaas waxaa taagan almalaaikatu malaaig ayaa taagan oo saafiina weliba saf u taagan yaxrusuunahaa magaalada madiina iyo magaalada maka ayay ilaalinayaan weyaan uma intaa kadibna tarjufu waxaa gelgelin doonta almadiinatu magaalada madiina ayaa gelgelin doonta biahliha ahlkeeda ay la gelgelin doontaa zalzala ku dhici doonta weyaan alaaa rajafaatin saddex jeer bay gelgelinaysaa magaalada madiino waa dhaqaaqaysaa fayaruju fayukhriju llaahu alla wuxuu bixinayaa kulla kaafirin gaal kasta ayuu magaalada madiina ka bixinayaa iyo wa munaafiqin munaafiq kasto ayuu alla fayuriju ilayhi fayuriju fayahruju cafwan fayahruju waxaa u bixi doona ilayhi dajaal markuu ay gelgelishada dhacda kullu kaafirin gaal kasta iyo wamunaafiqin munaafiq kasta ayaa u bixi doona weyaan marka taana ayadana waxay rumaynaysaa xadiidka hore ayay isku macno yihiin weyaan nacam waxaa idinkugu yeelay ragga qaar rajafaat fayaruj fayahruj allaahu kula kaafirin munaafiq oo mar labaad soo laabata idinkugu taalla qaar ugu taalla qalinka la mariya hala tiro xadiidka toddoba isdeetanaad can cabdilaahi radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi cabdilah cabdilah waa ninkee ibn mascuud qowlan waaxidan qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn mascuud kunaa waxaan ahaynay maca nabiy nabiga sal allahu aleh ali wasalam faqala wuxuu yidhi nabigeena man istataaca qofka awooda albaa'ata guur iyo zawaaj qofka awooda falyataزawaج ha guursado fainahu maxaa yeelay guurka fainahu guurka aqadu isaga ayaa u laabitaan badan oo u ilaalin badan lilbasari aragga u laabitaan badan oo wa axsanu u dhowritaan badan lilfarji farjigan u dhowritaan badan waman lam yastatic qofka aanan awoodin oonan muxuu ahay guurka awoodin fa calayhi dushiisa waxa ahaatay oo laasim ku ah oo ha sameeyo fa calayhi ha sameeyo bisawmi sawm fainahu soomka lahu qofka isagaoo saaimka wuxuu u yahay wijaaun tumitaan ayuu yahay weyaan tumitaan la tuma ama dhufaan ayuu u yahay weyaan tumitaanka qofka in qoraha ama raayaha laga tuma oo laga baabi'iyo sida muxuua xoolaha la sameeyo kale dhufaanka ah sidaasoo kale u noqonaysaa oo qofka wuxuu noqonaya qof aan damac lahayn oo waxyaabahaas eh, inuu islaan iyo waxyaabaha iyo aado amaba qalbigiisa waxyaabahaas uu ku qabto eh, muxuua ka baabi'iyo dumarkii waa la waxaa soo aroori karta marka qofka hadduu soomo sida xafi bin xajar iyo keyrkiiba ay sheegayaan qofka hadduu soomo mar ayaama u horray soomka waxaa laga yaabaa qofka inuu xaraa jirki intuu aad u kullaado hawsha ay sii biirtaba halis weeyaan marka ta ayaduna lama jeedo waxaa loola jeeda qofka inuu daa'imo waad wadi waad wadi akhiiran marka wixii waa muxuuha baaba'ayaan laakiin haddii aad ayaama hor markaadan soontaa tira bismi llah wix baaba sii biiran maxay tahay baabkaas ma ahan kaas ma ahan baabka marka wijaagaas kuma imaanaya mxuu aha maalinta aad soontay iyo berri saas maahan waa inaad muddo shay caadi ku noqdo kadibna hayiin baad noqonaysaa abadan qof waxaas aan dan ka lahayn marki un ay kuu gaarto uun ay u noqonaysaa weyaan naam marka baaadaas marka iyo iyo awoodda qofka laba qayb oo noqon kartaa xagga waxay noqon kartaa qofka inuu dhaqaalo xaggiisa noqon kartaa oo dhaqaalo way noqon kartaa waxaa kaloo noqon karta qofka dadka qaar waxaa laga yaaba inay wakhti u haynin dadka qaar waaa laga yaaba inay caadilnimo samayn karin o xaas leeyihin tu kale ay ku dari karin wamaa ilaa dalika marka waxaa loo bahan yahi waxa wya qofka inuu awood dhan walba leeyahay saasaa loo bahan yah weyaan naam xadiidka sideetan iyo sideedaad can zayd bni haabitin waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi zayd bni haabit tasaxarnaa waan suxuurannay maca nebi nabigaan la suxuuranay sala allahu aleyh ali wasalam uma qaama wuu istaagay nabiga ila salaad salaada wuu istaagay waan suxuurannay kadib nabigana sal slam salaada fajar wuu istaagay weyaan qultu waxaan dhahay marka raawigii ka wari zayd ayaa weydiina zayd kam kaana kam inteebay kaana ahayd bayna aladaani wasuxuur aadaanka iyo suxuurta intee udhexaysa miqaad daqiiqo haddii maanta ay saacad hayn lahaayeen o aqoon u lahayn lahayen waa noo sheegi lahayen laakiin intee udhexaysa muddo maxaan u dhexaysa weeyaan qaala wuxuu yidhi zayd qadru khamsiina aaya konton aayadood inta laga akhriyaa udhexaysa weeyaan konton aayadood oo ku wadha dheer ma ahan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa daayantum bidayninna ma ahayn uma nadarna ma ahan ayadaha udhexeeyo dhexdhexaadka ah ah ayay ahayd weyaan ayadahaas kontonkaas inta laga ahriyo ayad mxuu ahaa ayaa udhexaysa weyaan marka aad bay iskugu dhawaayeen meeqay daqiiqay noqon kartaa konton ayadood ragga quraadaha konton ayadood dhexdhexaad ah. shan daqiiqo miya ama todoba daqiiqa ama ka yar naam xadiidka sagaaliy sideetanaad can abi hurayrata waxaa lagu weri radi allahu rafacahu ay rafacahu ila اnabiy sal اllahu alيh waslm wuxuu u kor yeelay nabigeena sal اllahu alيh waalih waslm wa qaala rasul lahi oo kale ay ka dhigantay nabigan wuxuu yidhi man aftara qofka afura yowman hal maalin oo min ramadaana bisha ramadaan afura min hayri cudrin isagoon cudurdaar lahayn walaa maradin aanan jiranayn cudurka abcan safarkiyaa ka mid ah lam yaqdihi kama guda canhu maalinta ayadoo tiramadaankood afuray siyaamu dahri sanadkii dhan soonkiisa kama guda weyaan subxaana allah wain saamahu haba soome sanadkii o dhan haba soome kama guda weyaan wa bihi xukunka asaga ah oo qofka haddii hal maalin aad cudur la'aan u soom aad u afura isagoo ramadaan ku sugan inay sanadkii oo dhan hadduu sooma ay ka gudaynin waxaa ku tagay ama qaala wabihi bihada alqowli xukunka asaga waxaa ku tegay ama madhabkaas waxaa ku tegay ibnu mascuudin cabdulahi bn mascuud ayaa ku tegay wey radia allahu tacala canhu ardaa xadiidkan wuxuu waciid shadiid waa waa goodin aad u weyn oo qofka inuu ramadaanka ka taga isaga oonan wax ku xambaaray ayna jirin mma jirano musaafirna ma ahan xayd iyo nifaasna ma jiro wax cudur oo meesha yeela lama arko daruuro ma jirto cudur ma jiro waa afuray qofka isaga culays baa soo waajaha aad u weyn aad u weyn weliba maxaa yeelay ilaahay subxana wa tacala amarka u bixiyo qofkaa jibiyey waciidkaad waad arkaysaanoo maanta in la yidhaahdo hadduu laba iyo toban bilood soonaado waxaa weeyaan kama gudays culimmada marka waxay leeyihin waciidkaas laysa calaa daahirihi sida uu toosku hadda u saaran yahay waxaa weyan tafsiir baa la gelinaya oo wax macnahu noqonaya ajarka maalintaas ka tagay hadduu sanad kaamil ah soo qalayo ramadaan ahaynna ma gudi kara taas ayaana culammada ay muxaqiqiinta ay rajaxayan weyaan laakiin in maalinta ayad ahayd aad qada ahaan ugu dhacaa hal maalina kaga filan shaki ma lahanta ayada saasay culammada ay ku tageen weyaan raximahum ullah ibn mascuud iyo in yartaan ka ahayn xadiidka sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii man khaalalat maxabatuhu qalbii khaliilka waxaa la yidhahdaa qofka qalbigaaga jacaylkiisa uu mxuu dhex degay oon laga soo dhex bixin karin dhan walba u galay alkhaliil tahalala alxubu fii qalbi arajul khaliilka taas weyaan nabiga sal allahu aleh wasalam saxaabada khaliili ma dhihi jirin weliba wuxuu yidhi ilahay baa khaliil iga dhigtay laakiin iyaga way dhihi jireen khaliili abu hurayre rag badan baa dhihi jireen marka khaliilka waxaa weeyaan waa qofka xubigiisa iyo jacaylka ad u qabta qalbigaada wax kala uusan ku jirin qalbigaaga dhanba waxaa degay xubigiisi jaceylkiisa wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi awsaanii waxaa i dardaarmay khaliilii khaliilkayga kii aan aad ku jeclaa sala allahu alay wasalam bialaain saddex shay buu i dardaarmay siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood inaan sooma min kulli shahrin bila arkaba waa ayaamulbiidka weyaan saddex iy tobanaadka afariy tobanaadka shan iy tobanaadka waa nugu yaryaanag iyo wa duxaa barqinka laba ragcoo la tukada oo saddex i boqol iyo lixdanka xibnood sadaqada laga rabay ay gudaysaa waa laba wa an utira iyo inaan witir dukada qabla an anaama intaanan saaxanin ka hore inaan witirka dukada ayaa dardaarmi weyn saaxiibkay amaba kii aadka aanu jeclaay sala allahu calayhi wasalam labada hore waa iska caddahay tan dambe marka qofka eh, inaad intuusan saaxanin ka hor witirka laga raba waa qofka aan rajada ka qabin inuu soo kaca dadka ilaahay u kala khalqi ninbaa cibaadada jecel qur-aanka jecel alla aad ugu baqa alla u ooye alla ku xiran alla mukhlis u ah laakiin abcigiisa wuxuu ka samaysan yahay haddii mar uu dhaca waa jawaan dhacay bas khalaas dib dambe inaa usoo kaca ninka asaga marka waxaa laga rabaa inuu marka tukada ood hormarsado laakiin dadka qaar xitaa iyagoo cibaado yaraad ilahay wuxuu u yasiray inay soo kacaan sagaal saacadurbaa soo kacaya sideed saac soo kacaya wahaakada ilahay baa u kala qalqay jirka iyo binyada biniaadamka ilahay saad u kala khalqay subxana wa tacala qofkii marka isu yaqaano isu ogsoon inuu muxuuha jawaan dhaca yahay ood soo kici karin qofka asaga ha tukada weeyaan intuusan saaxanin witrka xadiid kow sagaashanaad can cadi bni xaatimin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cadi bnu xaatim sa'altu nabiya nabigaanaan weydiiyey sal allahu alay waslam qultu waxaan dhahay yaa rasuula allah yow xadiidkan dadka qaar qaybaa ka maqan ragga qaar nusakhda noocan ragga haysto qaybaa ka maqan qaybta aydan ay sheegi doona ha qoro can cadiy bni xaatim radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi cadiy sa'altu nabiya nabigaanaan weydiy sala allahu aleyh wasalam qultu waxaan dha ya rasuullahyow ursilu waxaan dira oon dira kalbii addoonkalbii eygeyga ayaan dira wa usamii bismi ayaan dhahaa eygeygaan diraa wa usamii bismi ayaan dhahaa oo fa kadibna waxaan helaa macahu eygeyga maciis ama eygeyga isagoo la jira fa ajidu waxaan helayaa macahu ayga maciisa cala asaydi ugaartii uu eyga qabtay dusheeda kalban ey ayaan la arkaa oo la kulmaa aakhara ee kale lam usami eygaasoo lam usami aanan bismi llaahi dhihin calayhi markaan la diraaye bismi llahi aanan dhihin walaa adrii mana garan karoo ma ogsooni ayuhumaa labada ey kii akhada ugaartan amaba muxuu ahaa saydkan qabtay mana garan karo intaasa idin qoran dadka qaar u qoran qaala nabigan wuxuu yihi sal allahu alay wasalam laa ta'kul ha cunin ugaarta ayada ha cunin fa inamaa samayta adiga waxaad magacawday ood bismillaahi tiri calaa kalbika eygaadaad magaca lagu qabatay ood bismillaahi ku dirtay walam tusami maadan magacaabin oo bismillahi kumaadan dirin cala alaakhari ay cala alkalbi alaakhar eygi kala bismillahi maadan dhihin sidaa awgeed waxaa dhici karta in kala qabtay sida awgeed ha u dhowaanin sadu dariica weyaan inaad xaaraan unta khatar u tahay xir weyaan marka baabu asaydi bilkilaabi almucallama eeyaha la tababaray in lagu ugaarsado aayaadka qur-aan dhigay fuqahadan aad bay u caddeeyeen shuruudiisa iyo habka loo baahan yahayna way caddeeyeen marka nabiga sal lla ly marka la weydiiyey arrinta ayada wuxuu yidhi eygaada haddii aad bismi illahi ood dirto kadibna ay kale oo ugaar la qabtay oo la taagan aad aragto midka qabtayna aadan garanaynin hau dhawaanin maxaa yeele eygaadi bismillahi yaa tihi saasuu kugu bannaanaaday wuxuu qabto laakiin eygan kale maadan bismillahi maadan dhihin sidaa awgeed hau dhawaanin weeyaan xadiidka laba iisha sagaashanaad ma ku celiyaa xadiidka hore can cadi bni xaatim waxaa laga radi allahu taala anu qaala nabigan qaala wuxuu yidhi cadi bnu xaatim sa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sal allahu aleh wasalam qultu waxaan dha ya rasuul allahi ursilu waxaan dira kalbi wausami bismi illaahi ayaan dhahaa magac allaan u qabtaa oo fa ajidu waxaan helaa macahu isaga maciisa cala asaydi ugaarta uu qabtay dusheeda kalban ay oo aakhara kale lam usami aan magacaabin calayhi dushiisa aan magacaabin oo bismi illaahi aanaan dhihin walaa adri ma ogi ayuhumaa labadii kii koodii akhada qabtay walaa adri ma ogsoon ayuhumaa labadii ay koodii akhada ugaarta qabtay ma ogsoonin weyaan mana kala fainamaa samayta waxaad magacawday ood bismilahi tiri calaa kalbika eygaadaad magacawday walam tusami cala ay cala kalbi alaakhar ay kale maadan magacaabin weyan oo bismillahi maadan dhihin xadiidka laba iyo sagaashanaad can bara ibni caazimin ninka saxaabigaas radia allahu tacala canhu iyo wa ibni arqamin radia allahu tacala canhu sa'alaa waxay weydiiyeen rasuula allaahi rasuulka alla weydiiyeen sala allahu calayh wasalam can asarfi sarafka ayay weydiiyeen sarfi waa sarafka caadiga oo dolar cafwan dahab dahab lagu sarrafo fidl fidl lagu sarrafo fidla dahab lagu sarrafo dahab fidla lagu sarrafo waxaa la mid ah iyadna dolar shilin kenya lagu sarrafo muxuu ah la mid ah. iyo wix la mid ah sarrafka iyo wuxuu yahay iyo baabkiisa wuxuu yahay nabiga ay weydiiyeen labadaa saxaabi fa qaala wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam in kaana in kaana hadduu yahay sarafka yadan biyadin io dhiib aan kuu dhiibe yadan biyadin io dhiib aan kuu dhiibe saas weyaan ho isi hadduu saa yahay falaa ba'sa dhibaato ma lahan waa jaa'is weeyaan wax dhibaato oo ku sugan ma lahan weeyaan wain kaana hadduu yahay nasii'atan mid dib laga muxuu ahay dhiiba hadduu yahay oo hadda waa kan doolarkii shilinkeygiina beriyaan muxuu ahaa aan kaa qaadana saraf hadduu saa yahayna falaa yasluxu ma suubada oo arrin saxa ah, ma ahan mana bannaana weeyaan dahab dahab in lagu gado waa la ogolyahay fidlo fidlo lagu gado waa la ogolyahay in waxaa weeyaan fidlo dahab lagu gado waa la ogolyahay dolar dahab lagu gado waa la ogolyahy wamaa ilaa dalik laakiin shardi ayaa halkaa yeela yadan biyadin idhiib aan ku dhiibo inay dhacdo waa inay saas ahato haddii kale baabka ma soconayo haddii ay isku sinfa yihiin marka baab riba iyo marka la gaar ayaa kole aad looga hadli karaa laakiin haddii dahab dahab lagu gada waxaa weeyaan laba shari baa meesha taal altaqaabudu wa almiliya altamaaulu waltaqaabud waa in gacan mxua ah, ii dhiibaan ku dhiiba ay dhacdo iyo inay siman yihiin labada dahab toban gram toban gram hadday isku nooc yihiin wii haddii dolar la gadaa mxuu ahaa hal dolar ah iyo kan isku xirno boqol doollar isku xirno haddii laisku gadaa laba boqol boqol waa inay boqol iyo boqol ahaato miliyadaas waa laazim boqol xaba iyo hal xaba lakiin boqolka waa inay ahaadaan kadalika waa in yadan biyadin ay noqoto waa hadday isku nooc yihiin labadaas shardiya la shardina hadday kala nooc yihiin oo fidla iyo dahab ama doolar iyo shilin kenya ay yihiin inay kala bataan dhib ma laha miliyad lama shardiyo altamaaul inay isku nooc yihiin cafwan ay isku eh, cadad yihiin lama shardiyo oo boqol dolar iyo boqol shil maya shardi maaha waa kala badanayaan haddaba isku nooc maahan toban kun iyo ziyaaday sii maraysaa tanna waa boqol laakiin shardiga yeele waxaa weeyaan yadan biyadin iidhii baan ku dhiibay naam xadiidka saddex iyo sagaashanaad can ilmiqdaad ibnu macdi yakrib alkindi midaam ayaa ragga qaar u qoran midam miyaa qoran ma aqan miqdaad weeyaan miqdaad can ilmiqdaad ibnu macdi yakrib alkindi weeyaan radia allahu tacaala canhu can rasuuli illahi rasuulka alle wuxuu ka wariyey sala allahu aleyh wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi maa akala ma cuna axadun qof طacaaman cunno oo qatu weligeed khayran ka wanaag badan oo ka xalaalsan oo ka tiibsan min an yakula inuu cuna min camali yadihi camal cunno ka wanaagsan lama arka weyaan waina nabiy allaahi daawuuda nabiga alla oo daawuud calayhi salaam naxariis iyo nabadgel dushiisa ahaatee kaana wuxuu yakulu mid cuna min camali yadihi gacantiisa wuxuu ku shaqeeyey ayuu cuni jiray xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa wax la cuno waxaa ugu khayr badan inaad muxuu ah xamaalato ood gacantaada ama fuundi noqo ama xamaal noqo ama wax tirtir wixii gacantaada ad ku qabata oo xalaal ah oo sidii ay ahayd loo qabta inay waxyaabaha ugu khayrka badan oo ugu xalaalsan ay tahay nabi daawuud calayhi salaamna inuu ariiqadaas adeegsan jiray oo waxaa weyaan ku noolaa wuxuu gacantiisa ka qabta weyaan kaana najaaran marka xadiidkan marka fadliga dadka gacanta ka shaqeeya ay leeyihiin ayuu caddaynaya laakiin waxaa muhim ikhwaani fillah dadka hadda waxaa madaxooda ku tallaalan kullu saanic kadaab qof kastoo saanic aho sanca mxuu aha gacanta wax ka qabta inuu beenalay saad maaha soo naqa berri wamaa ilaa dalik waxbaa saa ah. waa kusoo socdaa kaama fogi wamaa ilaa dalik dadka hadda haddii aad qof fundi mxu qof la ballama inta badan wuxuu ka aaminsan yahay inuu ballanti ugu baxa ama wax un isdabamarin ama masaamiir xataa marba mxuu aha yara xaseeyo wax inuu hadlayna soo sia maaha waardiyaal duldhigi inta badan marka wanaaggaas meeshii haddii marka baabkaas la dhexgeliy wuu hallaabaya Eh, waa ka baxaysa wanaagaas iyo khayrkaas u baxaya laakiin laa shaka qofka saanica ah oo gacantiisa wax ka qabto kadibna amiinka ah qofkaas waxaa weyaan qof ka xalaal maradsan oo wuxuu cuna ay ka tiib badan yihiin lama arka weyaan xadiidka afar iyo sagaashanaad can xakiim ibni xisaamin radia allahu tacala canhu can اnabiyi sala allahu aleyh wasalam can xakiim ibni xisaamin waxaa la wariyey radia allahu tacala canhu can اnabiyi nabiga sala allahu aleyh waslem qaal nabigan wuxuu yidhi albayicaani labada wax kala gadanayso bilkhiyaari khiyaar ay leeyihiin maxaa idin qoran nacam albayicaani labada muxuu wax kala gadanaysa bilkhiyaari khiyaar ayay leeyihiin maa lam yatafaraqaa ilaa ay ka kala tegin ilaa ay kala tegin khiyaar bay leeyihiin aw qaala nabigeenna wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tagaan fain sadaqaa haddii run ay sheegaan marka oo bayanaa ay ceebta caddeeyaan badeecada ay leedahay burika lahumaa waa loo barakeeyaa fii beycihimaa baycooda waa loo barakeeyaa wain katamaa haddii ay qariyaan ceebtii oo wakadaba ay been sheegaanna been sheegaanna muxiqat waa la tiraa oo la baabi'iyaa barakatu beycihimaa beycooda barakadiisii waa la baabi'iyaa weyaan nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wuxuu sheegaa oo noo sheegay noo caddeeyey labada qof oo wax kala gadanaysa inay khiyaar leeyihiin ninkii lacagta watay iyo ninkii badacada haystay inay khiyaar leeyihiin wakalaadanalabada wa kala gadanaysa khiyaarka asaga ah markay wax kala iibsadaan kadib ilaa ay isla joog inta ay isla joogaan khiyaar bay leeyihin oy kala tegeen fuqahada waxay ku magacaabaan khiyaaru almajlis waxaana qaba alimaam shaafici wahayruhu qofka inta haddaad wax kala iibsateen dukaankii aad ku wada jirtaan meesha aad wada joogtaan wixii aad kala wareegsateen khiyaar waxaad u leedahay inaad wix celiso haddii ay kuu muuqato inaad celiso khiyaar baad leedahay khiyaar majlis wey imaam shaafici ayaa qaba rag kalena way ku raacsan yihin imaam maalikna wuxuu leelaha abadan marba haddii caqdigi u dhaco marba aan agrimentigii wixii kala tuuranay oon mxuu aha eh, isku wareejinay haddii aan mxuu aha isdee joogna xataa warkaas ma soconay saasuu le aleh raxmat marka kheer majliskaas in eh, uu shay jiro yahay ayuu xadiidka noo caddaynaya waxaa kaloo ayadna xadiidku caddaynayaa qofka baa'ica ah iyo mushtariga qofka wax iibsanaya qofka mxuu laga iibsanaa labadaba inay ceebta shayga iibinaan ay caddeeyaan oo sida uu yahay run ay sheegaan in loo baahan yahay arrinta haddii ay dhacdana nin walba wuxuu qaato ilahay u barakaynaya subxana wa tacaala kii dhaqaalo qaata dhaqaalihi ilahay u barakaynaya kii badaacada qaata badaacadu ilahay u barakaynaya laakiin haddii la qariyo ceebtii oo kana ceebtii ay hawshan lahayd u qariya ama kana uu kala qariyo ilaahay subxana wa tacala barakadii uu ka baabi'inaya barakaduu ka baabi'inaya weeyaan nacam xadiidka shan iyo sagaashanaad can caaishata radia allahu tacala canha um almu'miniin qaalat waxay tidhi hindun can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi caaisha qaalat hindun gabadha yira hinda waxay tihi hindadaasoo ummi mucaawiyata mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu tacala canhu um, eh, amiir almuminiin hooyadiis ahayd ama waxaa weeyaan eh, ataqaanaan radia allahu tacala canhu waxay u tihi can caaishata waxaa la weri radi allahu tacala anha qaalat waxay tihi caaisha qaalat hindun hindo waxay tihi oo ummii mucaawiyata mucaawiya hooyadii ahayd lirasuulilah rasuulka alle waxay u tiri ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la yihahdo rajulun waa nin oo shaxiixun gacan adag waa nin gacan adag weyan shaxiix waa qofka bakhiilka ah fahal calaya dushayda ma tahay junaaxun wax dembi ah iyo culays ah an aakhuda inaan ka qaato min maalihi maalkiisa siran si qarsoodi ah inaan wax ugu qaato wax dhibaata ma igu soo gaara qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam khudii qaado anti adiga iyo wabanuuki iyo wiilashaada ilmahaada iyo adiga qaato oo qaado maa shay u qaada yakfiiki kugu filan bilmacruufi si wanaagsanna ku qaada weyaan si caadi ah sida caadada waafaqsanna ku qaada weyaan nabigeena sal allahu alay ali waslm wuxuu baneeyey hind in ay in ayada iyo caruurteeda ku filan ay mxuah xoolihii abu sufyaan oo gacan adayga ay ku sheegtay radia allahu tacala anhu ardah ay ka qaadato ilan haddii qofkuu gacan adag yahay oo caruurtii iyo dumarkii ku hoos noolaa iyo inta mas-uulka aad ka ahaa ay ku dulbaktinayaan in mxuah si kale un loo waxfarsamay waa iska waa wax kale aan olaynin marka inay wax farsamaysa ayuu nabiga sal alla alay slam u ogolaaday marka waxayna sheegtay inuu bakhayl yahay iyadoo saxaabiyadda inuu asaga asaga saxaabiga ah isagoo saxaabiga inay marka ay mxuu aha bakhli ku sheegto waxaan noqon karta maya arrinta ayada waxaa weyaan istifta bay u timid sal slm qofka mustaftiga ahna alqadxu laysa bikiibatin fii sittatin mutadalimin wamucarifin wamujaahirin fisqan waman alaba icaanata fii isaalati munkarin marka abwaabta la ogol yahay qofka inuu mxuu ahay kiiba ay noqonayno in qofka uu wax sheego oo qof wax ka sheega la ogol yahay muxuu ahaa ninka la yidhaahdo alkhaiib albaqhdaadi ayuu ku sheegaya mxu fi kitaabihi marka waxaan kala jeedaa marka hind bint hind radia allahu tacala canha ummi mucaawiya nabiga sal slm wuxuu u idmay in ay in kooban ay ka qaadato laakiin wuxuu nabiga yidhi bilcurfi aw bilmacruuf waxyaabaha curfiga loo fiirna ay ka mid tahay haddii maanta biilku uu yahay kun shilin ama laba kun uu yahay maalan oy qaadato shan kun bilcurfid waa ka baxaysa marka bilmacruufid waa ka bixi waa inay inti ku filan oo caadiga ahayd oo magaalada la jooga intii ahayd ay ka qaadato ay ka badiniin nam xadiidka lix iyo sagaashanaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can nebi nebi wuxuu ka wariyy sal allah alay slam yaquulu nabigan wuxuu leeyahay man sawara qofkii sawara suuratan sawar faina allaha ilaahay mucadibuhu wuu cadaabayaa wuu naarayaa xataa yanfuka ilaa uu kaga afuufa fiiha suurada ayada ah aruuxa nafta uu kaga afuufa walaysa mana ahanin binaafikin mid ku afuufa fiiha nafta inuu suuradaas ayadu ka afuufa abadan weligiis ma dhacaysa weyaan waa arrin khatar xadiidkan waciidkiisu aad u badan yahay horaanna waa tii aan marka mxuu aha aan soo marray xadiidkii aan ka sheekaynayna suurada iyo khatarta ay leedahay oo culayskeeda uusan yarayn marka bahasha in layska yarayo inta la awoodi karo waxaana hore u sheegnay in culimmada sheekh uthaymiin uu ka mid yahay caleh raxmatullah uu qeybiyey muxuu ahaa daruuriyaat iyo xaajiyaat iyo taxsiiniyaat shay daruuri oon laga maarmaynin sida kitaab kale oo qofka u dhimanaba waa lagu xiri waa lagu dili haddii aadan sawar u helin ta iyada waa bannaanta shaki ma lahu yidhi caleyh raxmatullah tan labaadna waa xaajiyaadka baasaboorka iyo waxyaabaha lamidka iyo xaajiyaadka culamada waxay soo geliyaan duruusta la duubaa iyo wixii lamidka ay soo geliyaan iyo eh, c c t v-yadan oo mxua tuugada iyo waxyaabaha lagu controla iyo waxyaa lamidka xaajiyaadkay soo geliyaan ayadna inuu bannaanta u caddeeyay caleyh raxmatullah tan u dambaysa waa muxuu ahaa shayga la yidhaahdo kamaaliyaadka kamaaliyaadka oo muxuu ahaa xusuus iyo wix lamid iyo iska baabkaas iyo aan hadda wax maslaxaad ka ratimi ayna jirin ta ayada marka baabkaas khatar wey marka baabkaas inta la awoodi kara in la yareeyo waa arrin laga maarmaynin qofkii aakhira ka baqa inuu muxuu ah la naaro xadiidka toddoba iyo sagaashanaad can ibni radi allahu tacala canhuma can inabi nabig wuxuu ka wariy sal lla slam qaal nabigan wuxuu yidhi axaqu maa ahadtum waxaad ku qaadataan axaqu maa shay waxaa ugu xaqnimo badan ahadtum aad ku qaadataan calayhi isaga ajran ujuura iyo dhaqaalo aad ku qaadataan kitaab kitaabka alla ayaa ugu xaqnimo badan caza haalib ah ee wajalla weynaaye weyaan xadiidkan wuxuu caddaynayaa shay ajuuro lagu qaato amaba dhaqaalo lagu qaato oo xoolo lagu helo ama bedel lagu qaato oo ka fadli badan amaba ka xaqnimo badan qur-aanka inuusan jirin ayuu nabigeena cadaynaya sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkan marka waxaa qaatay calaa daahirihi wa calaa xukmihi jamhuuru ahli ilcilmi jumhuurculamaa aimada afarta ah intooda badan way qaateen min asal waalkhalaf in qofka macalimin qur-aanka inuu dhaqaalo ku qaadan karo oo loo ogol yahay ay ka qaateen weyaan laakiin alimaam abu xaniifa annucmaan ibnu haabit raximah llah raxmatan waasica wuxuu leeyahay waa xaaraan laguma qaadan karo qur-aanka in ujir lagu qaato lama ogola waa cibaada salaadii oo kale lacagaad ku qaadanaysaa saasuu leeyahay laakiin waxaa la ogolyahay ayuu lehay caleyh raxmatullah in qofka haddii aad wax ku tufayso sida noo imaan doonta amaba aad daweynayso ood qur-aan ku daweynayso inaad wax ku qaadato waa loogaliy ayuu leeyahay lakiin sida raajixa waa sida jumhuurta ay qabaan in lagu qaato laakiin in la qaato oo qur-aankana dadka la baro weyaan lakin in la qaato onan qur-aan dadka la barin baabka isaga kuma jira baabka isaga baab socona ma ah weyaan xadiidka sideed eh, sideed iyo sagaashanaad can abi saciidin khudri waxaa la wariyey radia allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abi saciid inalaqa nafarun koox ayaa tagtay baxday oo min asxaabi annabiy nabiga asxaabtiiska sala allahu alay waslam fii safarin safar ay u baxeen oo saafaruuhaa ay u baxeen weyaan ay u safreen xataa nazaluu ilaa ka degaan calaa xayin qabiil xayiga labaa loo adeegsadaa xaafad waa loo adeegsadaa xayi bani fulan waa la dhahaa xayiga qolona waa loo adeegsadaa marka meeshaan macnaheed waxaa weye calaa xayin calaa qabiilatin weyaan calaa xayin qolo oo min axyaai alcarabi reer carab niminka carabta ahaa qolyahooda ka mid ah, ama qabiiladooda ka mid ah. fastadaafuuhum warna martigeliye ayay yidhahdeen inay martigeliyaan ay ka dalbeen oy muxuu ahay wax la cabiyo wax la cuno siiyaan fa abow way diideen an yudayifuuhum inay martigeliyaan fa ludiqa kadibna waxaa la qaniinay sayidu dalika alxay qabiilkaas ninkii ugaasku ahaa ama madaxa u ahaa ayaa la qaniinay weyaan fa sacaw lahu kadibna way u socdeen oy u keeneen bikulli shayin waxa la arko ooba wax lagu daweeye u keeneen laa yanfachu shayin waxbana muxuu uma tarayaan wax walbaa loo keenay wax cabilala caba wax muxuu ahaa lagu hakada kulla shay waxba uma taraysa faqaala بعضهم qaarkood waxay yihahdeen low ataytum haddii aad tagtaan haaulaai rahd kooxdan kooxdii saxaabada nabiga loo jira alai slat slam alladiina kuwaasoo nazaluu meesha oo meesha degeen haddii aad u tagtaan lacallow waxaa dhici karta an yakuuna inay ahaato cindahum agtooda cinda bacdihim inda an yakuuna inay ahaato cinda bacdihim barkood agtooda shayun wax un laga hela laga yaaba ma u tagtaan fa atowhum way u tageen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa ayuha rahdu war kooxay dadkiinaan kooxdao meesha joogo ina sayidana ugaaskanaga ama ninka madaxda noo aha ludiqa waa la qaniinay wa sacaynaa waan u soconnay oon u keennay lahu isaga bikulli shayin shay la arkaba waan u qabannay laa yanfachu waxbar uma taraysa arrinta ee fahal cinda axadin fahal cinda axadin mid adinka idinka mid ah fahal cinda axadin axad oo minkum adinka idinka mid ah, agtiisa ma ahaatay min shayin wax un dawaaho ninkan lagu daweeyey ma ahaatay weyaan faqaala bacdu barkood waxay yihahdeen nacam nin baa yidhi marka nacam wallaahi ilaah baan ku dhaartay inii aniga la arqi waan tufaa oo dadka la qaniino waan ku tufi oo tufid ayaan aqaanaa in wax la tufaan aqaanaa walaakin warka lagu laabay wallahi baan ku dhaartay laqad istadafnaakum martigelin baan inka dalabnay falam tudayifuuna namaadan martigelinin oo martigelintaad naga diideen famaa ana ani ma ihi biraaqin mid idin tufa oo ninkan ku tufa ma ihi lakum adinka xataa tajcaluu lana ilaa aad noo samaysaan juclan ballanqaad xoolo weliba ah ilaa aad noo samaysaan lagama yaabo inaad idin tufo fasaalaxuuhum waxay kula heshiyeen marka calaa qaطiicin qayb oo min alhanami qaiica marka maa bayna alcashra ila alarbaciin baa la yihahdaa toban ilaa afartan wuxuu dhexeeya qaiic la yihahdaa marka xogaho koox ari ah ay kula heshiiyeen weeyaan fanalaqa kadibna ninkuu gudo gelay waxaa weeyaan sharaca weeyaan inalaqa wuu gudagelay yatfilu isagoo ku tufa ninkii wayaqra wuxuu akhrinaya alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maliki ywm اddiin saasuu ku tufaya marka fakaأnamaa waaba sidii isagoo ninkii nushita laga furay min ciqaalin dabar laga furay ama xerag ku xirnaay laga furay weeyaan faاnطalaqa ninkii waa wuxuu gudagelay yamshi inuu socda wamaa bihi ayna ku sugnayn qalabatun cilad cilad haba yaraata asagoo n qabin isagoo ahu marka tallaabo qaada weyaa ninkii tufitaankaas la tufi marka toddoba jeer ayay riwaayaadka qaar sheegayaan inuu ku tufay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu dhammaynaya ku tufaya wahaakada saasuu ku tufay weyaan qaarna waxay sheegayaan saddex jeer inuu ku tufay marka qaala wuxuu yidhi raawigii fawhum waxay u oofiyeen faawfawhum waxay u oofiyeen oy siiyeen juclahum ballanqaadkii alladii kaasoo saalaxuuhum calayhi ay kula ballameen soddon neef ari siiyeen soddon neef ari ayay siiyeen weeyaan fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen iqsimuu war noo qaybiya xoolaha xoolaha noo qaybiya fa qaala wuxuu yidhi alladii kii raqa ninkii tufay ilaa dhammaantood maod hal nin baa wax ku tufay kii tufay wuxuu yidhi laa tafcalu warsaha yeelina xataa na'ti ilaa aan kaga tagna rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ilaa aan kaga tagna saha yeelina oo fanadkura lahu aan u sheegna aladii kaana ay aladii saara wixii dhacay aan ugu sheegno fanandura kadibna aan fiirina maa yamurunaa wuxuuna amra aan fiirino in nooladiidaaba laga yaaba xoolihii la yihado waa xaaraan ee hadegdegina faqaala wuxuu yidhi ladii raaa nacam faqadimuu way u yimaadeen oy soo gaareen oy usoo galeen cala nabiy nabiga calaa rasuuli lah sal allahu alay waslam oo fadakaruu lahu nabiga arrintaa u sheegeen sidii ay wax u dhaceen faqaala nabig wuxuu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey annahaa ruqyatun inay tufid tahay oo lagu caafimaadi karo oo lagu caafimaada suuradda faatixa inay ruqyo tahay yaa kuu sheegay oo seed ku ogaatay waa la yaab uma qaala nabigan wuxuu yidhi qad asabtum waad asiibteen wax fiican baad samayseen iqsimuu qaybiya oo xoolihii qaybsada wadribuu lii anna waxaad ii yeeshaan sahman nasiib io qayb iga yeelo oo ana mxuu ahay qayb iga siiya ila qur-aanka asaga aniga aydan baray qur-aankan aad wax ku dafteen xaguu ka yimid weeyaan waa iska mafhuum dabcan hadalka isagaa fadaxika nabiy nabigu wuu qoslay sala allahu aleyh waalihi wasalam habkii ay wax u galeen iyo siday raggaas uga reeyeen nimanka ayaga suu ilahay u guuleeyey ayaa nabiga ku qoslay sala allahu aleyh waalihi wasalam xadiidka sagaashan iyo sagaalaad can sacb bni jatama ninka la yidhahda ana rasuula allah rasuulka al sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laaxima soohin amaba sharma ma jirto ilaa lilaahi alla unbay usugnaatay sugnaatay iyo walirasuulihi rasuulka alle ximada waxa ugu fiicanoo lagu fasiri kara waa baaggaan la xirto hadda waxaa weeyaan hurubaag oo kale xihan tahay cid lamiyaa jirta waa meel xihan meeshaan bahallada mxuu ah lagu dawdo muxuu ahay meelo badan baa la xiraa dowladda xirta baaggaas oo kale iyo meelaha la xiraa ilaahay unbaa samayn kara subxana wa tacala rasuulkiisa arrinta ayada afraadda almuslimiin inaad intaad daf tirahda adduun dhan iska xiroo tiraa meeshaan cid soo mari karta mar anay xihan tahay maya abadan nabigana sal ala alay slam xima ayuu ka sameeyey khulafadiina way sameeyeen waxay ka sameeyeen magaalada madiina bowdkeeda oo waxaa lagu dhaqaalayn jiray oo lagu mxuu ahaaye xanaanayn jiray xoolaha sadaqada iyo xoolaha zakada ayaa lagu dhaqaalayn jiray oo muslimiinta ay leeyihiin baytilmaalka xoolihiisa lagu dhaqaalayn jiray marka arrinta ayada waxaa iska lah oo hawshaa samayn kara qofka mas-uula almuslimiin qofka mas-uulka ah oo waxaa weeyaan awoodda gacanta ku hayo dadka dhan dantooda ka wada mxuuaha taliyo oo dadka dhan ay hoos yimaadaan qofkaas umaa samaysan kara lakin nin walba haduu meel iska xirto oo nin walba mxuu ihahda toban kilomitr labaatan kilomitr iska xihanaya adduunku fasaadaya marka arrintaa lama ogola weyaan xadiidka u dambeeya boqolaad can abi darin waxaa lg radi allahu tacala anhu qala wuxuu abu dar kuntu waxaan ahay maca nabi nabiga la jiri sala allahu aleyh alih wasalam falama absara markuu arkay yacnii wuxuu ula jeedaa wuxuu arkay uxudan buurta uxud markuu arkay qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh alih wasalam maa uxibu ma jecli anahu uxud yuxawalu in loo wareejiye lii aniga ligu wareejiye dahaban dahab in lagu wareejiye ma jecli oo yamkuu uu nagaado cindii agtaydana minhu uxud oo dahab ah diinaarun hal shilin oo dahab ah fowqa alaain saddex maalmood ka badan inuu ku nagaado ma jecli weyaan in uxud oo dhan oo labaatan kilomitr oo isku wareeg dhirarkeeda intaas ugu jira liiga dhiga dahab kadibna dahabka isaga saddex maalmood kadib ay mxuu ah, hal shilin oo dahab agtayda uu mxuua ah, ku baaqi noqdo ma jecli ayuu nabig leh sal allahu aleh ali wasalam ilaa diinaaran diinaar ama shilin dahab ah arsuduhu aan u diyaariyey lidaynin dayn liigu lahaa nabiga sal allahu alay waslm waxay tusinaysaa zuhdigiisa fi dunya adduunkan agtiisa wuxuu ka joogay buurta uxud dahab looga dhigay wuxuu yidhi saddex maalmood kadib waa iga dhammaan lahayd waxaan dayn udhiga waa gooni oy dad ay leeyihiin oo isaga aanba aanba lahayn waa gooni uma qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam ina alakariina kuwa xoolaha badan adduunkan hum ayaga ayaa alaqaluuna ugu ajar yar dadka ugu dhaqaalaha badan adduunkan ayaga ayaa ugu mxuu ah ajar yar weeyaan ilaa man duul ma ooyeene qaala yidhi ay facala qaaladaas bimacnaa facala weeyaan facala ku falay bilmaali maalka haakada wahaakada saas iyo saas qof maalkiisa saasu dhahay oo saa dhahay ma ooyeene qofkii maal badan isaga ayaa ugu ajaryar weyan saasuu nabig sal ala alih ali wa ashaara abuu shahaabin abuu shahaab oo rawaadi ka mid ah wuxuu tilmaamay bayna yaday hortiisu saa u tilmaamay wa can yamiinihi midigtiisa u tilmaamay wa can shimaalihi bidaxdiisu saa u tilmaamay u tilmaamay weyaan oo nabiga sal allah alay slam wuxuu yidhi qofkii dhaqaalo badan isagaa dadku ugu ajaryar ilaa qofkii saas maalka u bixiyo oo saa maalka u bixiyo oo saa maalka u bixiya qofka isaga marka muxuu u ajar yarana maya isagaa ugu ajar badnaana weyaan wajar badnaana macnaheeda noocaas weyaan macnaheeda marka waxaa weeyaan nabigeena sal allahu alay ali waslm wuxuu ku boorinaya dadka ilahay uu dhaqaalaha siiyey inay dhaqaalahooda bixiyaan dhaqaalahooda inay bixiyaan weyaan saasuu ku boorinaya nabigeena sal allahu alay ali wasalam nacam wa qaliilu maahum kuwa saa samaynaana oo saa iyo saa iyo saa u bixinaana aad ba u yaryihiin wa qaala nabigeena wuxuu yidhi marka waa qayb kale marka waa jumlo kale oo xadiidka ah wa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal allahu alayh ali wasalam makaanaka ilzam abaadar waxaad laazintaa makaanaka booskaadan aad taagantahay taagnaw xataa aatiika ilaa aan kaaga imaada joog halkaan weyaan habaqaaqin halkaan taagnaw wataqadama nabiga hore u yara baxay hayra baciidin meelaan dheeran u yara dhaqaaqay fa samictu kadibna waxaan maqlay sawtan cod ayaan maqlay cod ayaan maqlay fa aradtu waxaan doonay an aatiya inaan u taga ila nabiga ma dhibaa ku dhacay ma la weeraray ma haakada waan shaki ay galay inaan nabiga u taga ayaan damcay uma dakartu waxaan xasuustay qowlahu hadalka uu nabiga yidhi makaanaka xataa aatiik booskaada joog ilaa aan kaaga imaado hadalkaasaan maqla weyaan wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim nacam falama jaaa markuu nabiga yimid qultu waxaan ya rasuul allahyow aladii samictu ay ma ladii samictu mubtadihi ayaa meesha ka cadfan ma ladii samictu wixii aan maqli maxay ahaayeen aw qaala nabig wuxuu yidhi asawtu sawdka aladii kaasoo samictu ay maada kaana sawt aladii samictu sawdka aan nabi allo aan maqlay muxuu ahaa qaala nabiga wuxuu yidhi hal samicta ma maqash horta codka hadal sawdkii asaga ahay ma maqash qultu waxaan ahay nacam haa qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam ataanii waxaa ii yimid jibriilu jibriil ayaa malakuljibriil ayaa yimid calayhi salaam oo faqaala wuxuu yidhi man maata qofki geeriyoodo oo min ummatika ummadaada ka mida dhinto laa yushriku aanaan la wadaajinaynin billaahi alla weyne shay-an waxna aan la wadaajinaynin dakhala aljanata jannada ayuu galaa weeyaan qultu waxaan dhahay wain facala kada wa kada hadduu saa io saa xataa sameeya qaala nabigu wuxuu yidhi nacamha hadduu xataa saa io saa sameeya weyaan riwaayaadka qaar waxay leeyiin wain zanaa wain saraq hadduu xataa zinaystay hadduu xataa waxaday waxaa weye hadduuba ahlu tawxiid yahay janno ayuu galaya ayuu nabigeen le sal allahu aleh alih wasalam xadiidkan waa xadiid mubashir oo aad u weyn laakiin waxaad ogaataan ikhwani fi llah adilo kaloo badana caddaysay qofka waxaa weyaan gelitaankana jannada uu gala waxaa dhici karta an yadkhula اljannata bacda cadaabi wa tahiir waa mar lasoo ahiray oo lasoo cadaabo dembigii uu galay oo tirada badnaa laga soo ahira kadib laga soo ahiray ayay noqon kartaa weyaan fadliga ilaahayna waa laga yaaba asagoo dunuub badan sameeyey inuu muxuu aha yidhahda satartuha fi اdunya wa ana akfiruha laka alyowm intuu maanta mxuu ahaa maantana inuu dhaafay shalina ilaahay subxana wataala u asturay kadibna jannada ilahay saa loo geliya ayaa dhici karta weeyaan waalcilmu cind allahi wsala allah waslm cala cabdihi warasuulih wmustafa